meesha dheera dhulkayaga naga wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan galab wanaagsan gudaniyo dibadda guud dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhegaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha sidoo kale barnaamijka waxaan ka marnayna oo intuu hawada ku jiro aad dhegaysataan sheekada xiisaha badneed ee walbahar adduun ee u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka galab wanaagsan talaado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo tagtay kulmiyaan ku taginawaayahay saloy galab wanaagsan waayahay saaxiibada barnaamijkan waxaa leen hayeena galab wanaagsan galabtaa idiin wacnaad soo dhawaada shaahiina iyo gambaradiina iyo saliyaashiina fidsada barnaamijka galab wanaagsanna mm-hmm. nagala qayb qaata galabta eh, saaxiibada ma joogan keliga aad tahay isdifaaci kartaa marka ku tala waayahay inaad dagaalanto way kaa go-an tahay mm-hmm. haye marka qaar laakiin barnaamijka waa iiga badnaan jirteen kalabta keliga aad ah tahay aaw eh, saaxiibada laakiin waxaa soo wanageysa eegan kalabta garab u baahanin miyaa galab garab u baahanahay laakiinse mashquul adduunyin baa iska jira saasee mm-hmm. laakiin waxaa rajeynaya inaad inaad isdifaaxdid aad iyo <laughs> waayahay mm-hmm. salma barnaamijka gala wanaagsan alaaf waxaan ku daafuranaa mid ka mid a ah kaalimaha sugaanta ma adigaa qaadanaya mase aniga ii deynaysaa kaalinta sugaaned cabdulaahi galabta anaa dooqayga adigan kuu deynaa soo maha waayahay maxaad noo soo qabanaysaa marka waa tahay cabdulaahiyo waxaa soo qabanayaa hees ay ku luqayso ilaahay u naxariistee xaliimo khaliif cumar magool heesta magaceed waxaa la dhahaa mhm. dhirta xididka hoosa dhulka loogu beeraa aad iyo aad waayahay sawada dhegeysanasaaxiibyaa 说。 说什么？ halkaas haddaan oga nimaano marka xaliimo qaliif magool mhm. mhm. heystii dhirta xididka hoosa dhulka loogu beeraa barnaamijkeena galab wanaagsan hayay daafur wahayd mhm. saaxiibayaal waayahay salmoy galabta maxaad maxaa haysaa warka soo daahaa aad iyo aad galabta waxaan hayaa horta su-aalooyin badan baa ku hayaa <laughs> balse wad su-aalaha mid ka dhamaadan miyaa idinka waayahay galabta xoogaho isdifaac maadaama ku jiro aad yaa su-aalahaasa madfac ay noqonahay waayahay haye soo soo rid marka soo daa su-aasha mm. su-aasha waxay tahay mm-hmm. jacaylka dhankiisa aadaya jacaylka dhankiisa mm-hmm. waayahay weligaa mm-hmm. gabar dariskaaga ah jacayl makaa galay <laughs> maya salma aniga dariska waa ixtiraamaaba gabdhaha dariskeena eh iyo gabdhaha oo xaafada isla deganahay oo dhan majeedaa walaalahay waa mhm. dadkaas ani aadaa u ixtiraamaaadgaadka dariska maisku fiicnin xuquuqda dariska waxaa ka mid ah mhm. ayaga xitaa ka bilaaban warsalma war cuswa iyo galabta mhm weli isma dhihin horta saaxiibadainay hmm. kuu noqdaan horta waa arrin fiican oo meesha ku jirto hmm. laakiin deriska maaragtay hmm. derisnimo koranka salaama ayaga dhan laabasha ku jirto <laughs> waa tahay salmay kaalmahaas uganta ku laabanaynaa waxaan noo soo qabanayaa markaa haysi ay ku wada luuqeeyaan aamina cabdulaahi iyo sidoo kale axmed cali cigaal haystan waxaa la yihahdaa qalanjo dhegeysaa bal saaxiibayaal aad u ooriyo ubaaxu qawaajicad mankuu qariyey geeda qoortiyu gelgelintuda qowlkoo aad u ooriyo ubaaxu qawaajicad mankuu qariyey geeda qoortiyu gelgelintuda qorayan tahay xareedii kayntuna qarsoon tahay halkaad qoobka sartana biyuhu ay qulqulayaan qalamayo hayta qayan tahay xareedii qayntuna qarsoon tahay halkaad qoobka sartana biyuhu ay qulqulayaan qalamayo hayta alaacada jalleecada mushaarkugu qacsiyaa damiday baqaade mushaarkugu qacsiyaa damiday baqaade qalbigaaga soo guuri qalanjay kumaayi caalabkiina maaliga aniga soo guure qalanjoy kumaalyi qalabkiina maaliga aaranka qiyaase qofka ka ishiiya وبطشاشة dhaqaanka roobo qulyaraqa toola iga qoostayna yahay qoraxduna jucaay casarkii ku qabataad quruxiiga dhigan tahay qaayana haween baan kula qaysanayni igu qubay jacaylku

jaleecada isha kugu bacdiyaa damiidayba baade qalbigaaga soo guuri allantay kumaani aalabkii maaligan qalbigaaga soo guuri allantay kumaani aalabkii maaligan halkaad qowlka saartay biyuhu qulqulayaan mm, imne cabdulaahi sidoo kale axmed cali cigaal heystii qalanjii ku wada luuqeynayeen waa tahay salmahay barnaamijkeeni gal wanaagsan qaybihiisii dhexe ayaan waa tahay markaan waxaa lasoo gaaray haadihii aan anaga iyo dhegaystayaashaba mm. aan wada dhegaysan jirnay mm. sheekadii walbahaar adduunya waayahay dhegayso habboon saaxiibayaal kusoo dhawaada qaybtii konton iyo koowaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta kulmiye waana qaybtii ugu dambaysay khaalis hooy ila hadal maxaa kaa siiya hooye maxaa dhacay arooskiiba weeye maante maxay tahay murugada dee arooskii adiga iyo suleekha waxaas ma jiraan iska baaji hee hooye maxaa dhacay dad waa u soo sheegay maxaa dhacay xaafadihii dhan baa diiwaangeliyay hooyo ma arooskaaga dad miyaa usoo sheegtay maxay tahay dadkii dhan baa diiwaan hooyo aniga ma aqaan ma aqaan noloshan farxad ma kuliya umalaynaa marka arooska iska jooji way bilis gabi ahaantiis waxaa aroos la dhahana jiraan ani farxadna xaq mulihi bis hooyo waan joojiyey hee hooyo maxaa dhacay bal wax ii sheeg hooyo ma adigii gabadhiiba isdagaalay ma wax kaley ku weydiisay xaggee hooyo ciladu ka jirtaa bal hooyo wax noo sheeg hooyo lacag la-aan ma ku haysee adeerkaaba hadda iga tegayoo lacag anaa hayo adeerkaa lacag buu keenayo maxay tahay hooyo dhibaatada jirtaa hmm. waxba makaa qarina kowdhe maya nolol aroos ma jiro hooyo maxaa dhacay muxuu jiri waaya hooyo gabadh maxay kuhadda waxaan dahay inaan fujiya fujiya hooyada hadda iyada balanta hooyo sug ha fujine sug sug hooyo ha fujine hooyo sug ha fujine hooyo sugsug bal wax ii sheeg hooyo wixiiba fufujisaymarun iska fuji iska dir dadkaana kala dira aawo guryihiina kala aada bismillahi raxmaan aamus hooyo dadku ku maqlayaan islaamaha dariska haddara war naga sheegayan aamus hooyo hooyo maya maxaa jira hooyo bal ilaah baa kuu dhaashay wax sheeg maada wiilkayga ahayn hooyo sagaal bilood daa caloosh soo wada hooyo bal wax ii sheeg maxay tahay xanaaqaaniyo dagaalkan kaa muuqda maanta arooskaaga iyo farxaddaadii baaba ku jirna hooyo waxaas miyaa ugu dhamaadeen farxaddaas kowdhe mm-hmm. hooyo hadda ka hor maqaan inay kuu sheegtay qadara maqaan nin waxaa jir ma lacag aan ka qaadan jirna ani sulaaqo wiilkaas oga waasha isbitaalka hadda ka imid aniga oo isku dardara marka sulaaqo darteeduna waasha iyaduna go-aanay ku qaatay isaga inay gursato ani marka horeba diidanaaba laakiin markaan dul tegay waan soo arkay waa ka naxay ku sugan yahay marka anii sulaaqo waxaan qaadanay go-aan ah in arooskan abaajino bismilah hooyo wax dhici kara maaha tan anaaba waalanaya hooymu waxaasoo qarasha gabadha aan ku doono aan bixinay maanigii adeerkaa mana ceebeynaysaa oo dadkii managu ceebeynaysaa martidii waa kuwa waa fadhida wax waa soo socota hooyo maxay tahay eh, dhibaatada hooyo saana hooyo qof noloshiisa weyn laakiin se way kharashka iyo dadka u tagna iyo eh, wadanka aan soo maxaa dadka u sheegnay hooyo maxay tahay dhibaatadan bismillaahi raxmaan khaalid khaalid anigu waa fahmi lahay sheekadaan hooyo inaa araaska ka baxay aniga waan iska joojiyay gabiahanteen weliba waxaa soo baxday hooyo laba nafaa meesha ku dhimanaysa haddaan hadda aniga aan guursaado salaaqo oon guurkeeda ku adkaysto hooyo guuraan raalli aysan ka ahayn qofku niyad uusan ku ahayn inaan guursado may igula talinaysaa hooyo may hooyo kugu talin maayo nafin aadanmayhoy kugu talin maayo farxadaadan hooye kula jeclahay maadaama wiilkayga tahay balse dhibaatada meeshaku jirta marka laba naf aa dhibaato gelaysa tayada hadaan fiirsada marka labadaas naf oo kale iga weyn hooyo halkaasaan ka qiimeeya hooy macaan ma marka iska jooji guurkan hala kansalo dhammaantiis alaabta qofkaa rabtiisii hooyo ku sadaqaysa weliba ani waxaan go-aan ku gaaray alaabta cusubee jiifka aan soo dhigay in suleeqo iyo samiir isku guursadaan aniganoo iska baxayo hooyo meeshii soo ceshata arkaayo hadda adeerkaana see sheekadan looga dhacdhacsinayaa hooye adeerkaana waa waalanaya dhiikar baa ku dhacaya anaaba hadda dhiikar hooye u dhowee hooyo xalkeen he adeer sidii loogu sheegi laha kole adeer wuuna fahmi doona ani adiga aan u tagno adeer labadeena israacayna anaa ka dhacdhacsiinaya adeer wuuna fahmi doonaa tolo kale hooyo waa waari sa u qalbijabay bilisna u qalbi jabaya hoo biyahan cab hooyo bilis qabooji biyahan cab shaydaanka iska naar seexo dadkan anaa bal kala diraya oo kala basrinaya sheekadan soo afjaraye bal orod hooyo iska seexo waa kuu soo noqonayaa dadkaas caadaya xoogaha waa isku buuqsanahay fursad hala isiiya aan ku nasto hal saacay wax soo seexo hooyo hay hooyo hay ah, intaasoo kala tuura waay wax kale aan samey ma leh adduunya oo tanaa wallah ee qasanaa isjecleen qoftaan ani adyadku ma geysaniyo waxaad igu ilowdee ayaan daran naftayda ii ka arkootee aan addimadaydiyo eersadoo ishayde bismillaahi raxmaan raxiim wiilkii khaalid ahaa iyo gabadhii sulaakho ahayd sheekadan saba dhex gashay waa fahmi waaye wiilkii hore hadduu soo noqday uu leeyahay khaalidkii bini-aadamtinimada wax ka aqaanaayo hooy naf baa dhimanaysa walo wiilkayga waa fiicanya laakiinse dhibaata weeye inuu guurkii baajiyo dee bal khaalid aan ku laabto khaalid hooyo weli waa fahmila ninkii ma waashay wiilkii waa waashay miya hooye aada u waashay isku dardaray weliba hooye haddaa soo arki layd xaaladdu ku sugan yahay adiga hooye yaa soo sheegay sheekadan ani marka hore sulaaqa ii sheegtay kadibna isbitaalka anaa ugu tegay wiil saaxiibkiisa waday hooye waxaan afkiisa waxaan sulaaqa ahayn kama dhaqkama dhaqay kama kuma hadlayo wax kaan sulaaqa ahayn kama soo baxayaan marka koomunu ku jiraa hooye isboo camal maalintii ogaaday in anigii sulaaqa isguursanayna koomadu galab ilaa hadda ku jiraa dhakhaatiirtana waxay dhaheen cidaan sulaaqay ahayn daawo uma ahninkan kaniini bay noqonaysaa walle jacaylku waa dhibaato marka saas ay xaaladiis haddaa arki lahed hoy adiga murugoon lahaa waa murara dilaaci lahayd xaalada ku sugan yahay hooy marka ani tayada waxaa iga weynaatay midaas markaan arkay runtii hooyo ninkaas qaladaan ka galna annaga lacagtiisaa iska cunnay subax walba waxaan ka dhigan wax fudud hooyo inay ila talisay ayd hooyo markii falkan ku dhaqaaqaay hooye adigu waxba iima aadan sheegin lacagtaasi waxaa magaalada anba kasoo maqlo maalintan sheekada maqlay waa naxay balse hooye hadda waa iska xaal adduunye wiilkaasi gabadhaasna haddaa isku daysa adiguna calafkaaga waayamayso hooyo gabdhuhu waa badan yihiin gabar wanaagsan oo suleeqo ka wanaagsanna waa helaysaa hooye insha allah mm, suleeqo qof iila mid helay ma umaleynayo hooye bal arrintan ii kala xalla adiga bliis istana firaaqi hooyo adeerna balaanaa u tegaya wax kastana kasoo dhaadhicinaya waxaa kane waa dhibaato iyo wadna xanuun waaba ka naxay walaahi wiilkayga waa la dhibtoonayaa walaahi si u dhibanyaana u dhibana maxaa dhacay cad layga jiro weeye ilaahu khaalid niyadda u dejioo gabar fiican sii dhegaystayaal sheekadii warbahaal adduun intaas ayay inoogu eg tahay halkaa iyohan inoo joogto haddii aan soo koobo nuxurkeedii wiilkii qaalid ahaa wuxuu guursaday gabadhii jeclayd ee muna ninkii jacaylka dartiisa u waashana haddii gabadhii uu jeclaa ayuu raacay maadaama dhexdooda wixii ku jiray ay ka baxayn waxaa kaloon halkan mahadnaq uga jeedinaynaa jilayaashii dhammaan ka qayb qaatay intii ay socotay wakhtigooda qaaliga u horay iyo soo saarihii sheekadan isku soo dabariday ee bashiir maxamed khayre adinkuna dhegaystayaal aad ayaad u mahadsanti dhowaanna waxaad filataan ay naga sugtaan hadda waa sheeko cusub intaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan sheekadii walbahaar adduun dhegaystayaal waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiina halkaas aan kaga nimaanno sheekadii xiisaha badneed ee walbahaar adduun oo qaybihii dambe iyada naftirkeedu sii maraysa dhegeystayaashana aan rajeynayno inay aad iyo aad ula dhaceen sheekadan dhegeysigeeda qaybihii dhexe barnaamijka galab wanaagsanna waan isla sii maraynaa salmaag aad iyo aad markaana waxaan aadaynaa dhankan iyo heesaha waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa mm-hmm. hees mm-hmm. uu ku luqeeyey fanaan hore maxamed b k aad iyo aad heestaan waxaa la yiraahdaa ceebla mm. aad iyo aad gacanqabad digital qoray candiga keliye kugu soore caashaqa wuculay hankaygo nafta kugu casuumay kowde kugu qoray candiga keliye kugu soore caashaqa wuxuulay hankaygo nafta ku ducasuumay kowdhe habeedii timadiyo casha nool baadniga ciladaha kalgacalabadhe allah cashar bay baraayaan simadiyo casha nool baadmiga ciladaha kalgacalabadhe allah cashar bay baraayaan carshiga waxa kuugu qoran kuugu ya cid kale lama siinaye waxbaa hayscalooliyey cisi baan ku raacsheye saddexe kursiga waxa kuugu qoran kuuguya cid kale lama siinaye waxba ha iscalooliye isii baan ku raacsheeye saddexdee qabla casho waa ciqaabe haygu caayo wacadadii nasiibku inaanu celin wuxuu calaf ku qoreye iskaga cafiyo ilowbaayo cadadii nasiibku ku qoreye iskiga cafiyo ilow baayo cabashadu lur weye ina kala cidlowga amba waygu culuste kuma ceylo waayo cabashadu lur weye ina kala cidlowga ambawaygu culuse kuma ciilo waayo cabsiga waxa kuugu qoran kuugu cid kale lama siinaye waxba ha iscaalooliyey isii ku raacsheye saddexe kursiga waxa kuugu qoran kuuguya cid kale lama siinaye waxba ha iscalooliyey cisiib baan ku raacshaye saddexdee able casho waa ciqaabe haygu caali gacanqabad digital studio waayahay dhegeysaa boon ah. waxbaa ka dhacaya carshiga waxa kuugu qoran cid kale lama siinaye waxba hays calooliyeyn marka heystan b k waxay ka mid tahay heesaha aadka aad yani ay dhegeystayaasha u dhegeystaan loogu jecelyahay xiliyadii uu fanka ku jirayna walow hadda uu sheegay inuu fanka ka fadhiistay uu ahaa heesihiisii aadka u qarxaya oo saameynta badan lahaa oo dadka aad ay u dhegeysan jireen waayahay salma waxba hayscalooliyeynin aad iyo aad mm-hmm. mm-hmm. carshiga waxaa kuugu qoran wuxuu ilaahay kuu qoray cid ku seejinaysa haba yaraatee ma lahane mm-hmm. aduu hayscalooliyeynin waayahay qaybihii dambe ee barnaamijka galab wanaagsan ayaan isla soo gaarnay salmaale waayahay saaxiibada maadaama heesa u soo qabatay eh, muddo hal saacan ay nala sii joogaan dhegeystayaasha maxaa leedahay hadda dhegeystayaasha waxaa leeyahay mm-hmm. meel walba aad joogtaan mm-hmm. galabka idin wacnaado galabka idin wacnaado waayahay mm-hmm. waan ka mahad sida quruxda qalbiga kasoo go'dayna waayahay waa salaamaya aad iyo rabaa dhegeystayaasha waxaan rajeynayaa inay salaantaas ee iyaguna kaa gudoomeen alaab xilligan oo kale markaan soo gaarno saaxiibada waxaan oga tagnaa mid ka mid a kaalimaha sugaanta uh-huh. waxaan usoo qabanayaa heys cusub oo dabka laga soo qaaday mardhow oo ku luqeeyo nimcaan xasan hilaac heystan waxaa la yidhahdaa adiga soo maaha adiga soomaali aad iyo aad mm-hmm. saaxiibada heestaas ayaan uga tegaynaa guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii galab wanaagsan heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijka intuu hawada ka baxayay waxaa idinla socodsiinaya inagoo kale ah salma xasan cabdulii weliba cabdulaahi bootaan xidiga tanay kulankeena kan xiga sidaa iyo nabadgelyo dibnahaw dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkan daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay daadabgaanin dabayshaadabayshu dhulkayga duusha daruurta xirkaana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay daadab gaadhin dabayshaday adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso indhaha deeqde sidii dayax soo tahay nafcaasha qudagoo ku adigu diidanay hadaada habo qalbiga dejiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaada habo qalbiga dejiso hindhaha deeqdee sidii dayax soo baxaa tahay nafcaashaqudago ku daydayaysaa dabiibu tahee daweyga calo